إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه waaswaajihi daahiraati ummahaati lmuuminiin wcala taabiciina lahum biixsaani ilaa yowmi ddiin waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wasidna cilma walxamdu lilaahi calaa kulli xaal suuradda tobnaad waa suuratu yuunus waa suuradaha ku soo degay maka aayadaheedu waa boqol iyo sagaal suuraddan iyo suuradda ku xigta suuratu huod way isku xigeen xagga soo degitaanka waxaa muuqanaysaa inaynu ka soo baxnay suuradihii madaniga ahaa oo aynu u soo galnay suuradihii makiga ahaa qur-aankuna sidiisaba wuxuu u badan yahay suuradaha ku soo degay cahdigii maka waan filayaa marar badan inaynu baraarujinay waxa loo yaqaano ama maki iyo madani qur-aankaasina waa maki kaasina waa madani qur-aanka makigaa macnihiisu waxa weye qur-aankii soo degay hijrada rasuulka ka hor calayhi salaatu wasalaam intaanu nebi maxamed ka soo bixin maka ka hor qur-aanka soo degaa maki la yidhaahdaa qur-aankii soo degay intuu nebigu madiine joogayna waxa loo yaqaanaa madani waxaa dhacaysa markaa qur-aan maki <coughs> maka ku soo degay iyaduu nebigu joogo intii dee uu qaxay uu soo noqday kadib in in madani la yidhaahdo oo loo bixiyo magaca ayaa dhacaysa ile markii uu nebigu ama soo xajayay ama soo cumraysanayay ama jihaadka ku yimi fatxu maka qur-aan baa soo degayay maka iyo ereyadeeda kusoo degayay marka maadaama uu hijrada kadib ahaa wuxuuna loo bixinayaa magaca inuu madani yahay sida dee suuratu maa'ida oo kale suuratu maaida dee nabiga jooga xajka ayay soo degtay haddana waa qur-aanka madaniga ahun tilmaantaasaa ugu yaraa caansan <coughs> sidaynu ogsoonnahay daabica ama muuqaalka ay kala leeyihiin labadaa qayboode qur-aanku waxa weye midina wuxuu aad iyo aada u tarkiisiyaa ugu nuuxnuuxsadaa uga warramaa caqiidada iyo arrimaha usuusha ah qaybtan qur-aanka madiinana wuxuu aad iyo aada uga warramaa dhinaca axkaamta iyo sharciga iyo nidaamka samaawiga ahe dadku ay ku dhaqmayaanna noloshooda saxaya mid gudaha ah iyo mid dabada aba ah leh taasi aad iyo aad uga warramaa waa laba arrimoodoo iskabaya dadkii caqiidadoodii ay dhisantay oo iimaankooda uu qawi yahay oo usuushii iyo akhlaaqdii oo dhan haya ayaa loo dhiibayaa nidaamkay fulin lahaayeenna markaasay dabeedna dadku si wanaagsan u raacayaan labadan suuradood ee yuunus yahuud muuqaalkooda wuxuu shabahayaa labadii suuradooda ee isku xigaynu soo dhaafnee suuratul lancaam iyo suuratul acraaf suuratu yuunus waxay shabahaysaa suuratul ancaam halka suuratu huudna acraafay ka shabahayso shabahaasi wuxuu noqon karaa wuxuu noqonayaa shabahayo tilmaantaasi suuratul ancaam waxay aada uga warantay muuqaalka ay leedahay jaahiliyadu iyo foolxumadeeda jaahiliya la yidhi waa dhaqan aan islaam ahayn diinla-aanta mujtamacaadka caalamkan soo maree diinla-aanta ku nool foolxumaday leeyihiin bay sawir cajiiba ka bixisa waa kii ibnu cabaas lahaa qofka jaahiliyada doonaya muuqaalkeeda suuratul ancaam aayadaha boqol iyo wixii ka sarreeya ha ahriyo markaasuu arki doonaa ceebaha diinla-aantu leedahay waaya iyadoo weliba suuratul ancaam raacisay aalaaga ilaahay nicmooyinka ilaahay addoommaha uu siiyo ee jaahiliyadu dafirsanta macnaha waxay ahayd waa muuqaalkii jaahiliyadana way bixisay waxaanay ku lifaaqday suuraddaas nicmooyinka waaweyne ilaaha ay jaahiliyadu dafirsantahay uu dadka siiyey halka suuradanina marka ay bixiso muuqaalka jaahiliyadda haddana ay ku lifaaqi doonto aayaadka kowniga ah aayaadka ilaahay ee caalamkan ka muuqanaya cir iyo dhul iyo bad iyo beri iyo dadba iyo xoolaba iyo xayawaanba ayay iyaduna ku lifaaqdo intaa waa ku kala duwan labada suuradoodee kale waxa ay ka warramayaan jaahiliyada sida loola tacaamulay jaahiliyadii caalamka soo maraysa diinla-aanta mujtamacaadkaas sida rusushii ilaahay iyo ducaaddii iyo awliyadii iyo saalixiintii soo islaaxinaya ilaahay caalamkan u soo diray bal siday jaahiliyada ula soo dhaqmi jireen ayaa labada suuradooda kalena suuratu huud iyo suuratulacraafna ay aada ugu nuuxnuuxsanayaan markaasaa dee qisooyinkii ambiyadoo tusaalayaalinnoo ah oo namaadiij wax lagu dayanaya ah ilahayna inagu addoonsaday inaynu kaga da raacno ayay aada u bixinayaan labadaas suuradood waaya markaa qisooyinka ambiyada saxayay noloshii jaahiliyadu ay kharibtay ayaa qaarkood suuraddan ay sheegi doontaa sida nebi nuux iyo qisadii qoladiisa nebi muuse iyo qisadii qoladiisa iyo siduu la dhaqmay fircoon uga reeyo uga badiyey iyadoo ilaahay uu garabsanayo nebi yuunusoo dee suuraddaba loogu magac daray waxaa ka muuqanaya markaas sida ilaahay awliyadiisa had walba uugu hiilinayay jaahiliyadaas iyo foolxumada ay leedahay weli dhaqankii dee maantana caalamka aad arkaysa waxyeelada uu ku haya diinla-aantu ayaa ilaahay oo halkan kaga warramaya marka ugu horreeyaba diinlaawayaashu waxay bilaabeen dafiraad ilaahay iyo waxay rasuulkii iyo waxyigiibay dafiraad ku bilaabeen qaala allahu tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaam ra ilaahay baa garanaya wuxuu uga jeeda xarfaha tilka tan soo socota aayaat lkitaab alxakiim aayaatulkitaab kitaabka aayadihiisii weeye alxakiimi ee sugnaa xikmada badnaa akaana linnaasi cajaban dadkiima waxa la yaab ku noqotay an awxaynaa inaannu u waxyoonay ilaa rajulin minhum nin iyagii ka mid ah inaanu waxyi siinay an andir innaas dadka u dig baa la yidhi wabashir alladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyana waxaad ugu bushaaraysaa anna lahum inay leeyihiin qadama sidqin shay wanaagsanoo horeeyey cinda rabbihim ilaahooda agtiisay ku leeyihin qaala alkaafiruuna gaaladiibaa waxay yidhahdeen nebiga loo diray inna haadaa nebigani la saaxirun mubiin waa sixir la cadaystay sixirka ama sixirkiisu cadyah aliflaamra horeynu usoo marnay xuruuftaa suuradaha bilowgeeda fawaatixu suwara wuxuuna tusinayaan mucjisnimada qur-aanka marka had iyo jeer suuradaha lagu bilaabo ama ilaahay uu ku bilaabo xarfahana kolkiiba waxa soo degdega faallada qur-aanka ilaahay uu faallaynayo wax ka sheegayo tilmaamayo xikmadihiisa iyo wanaaggiisa sida imika suuraddaba aynu ku arkayno aayadaha suuraddani ay koobsatay waa aayadihii kitaabkan kariimka ah kitaabkiina ilaahay wuxuu ku sifeeyey inuu yahay xakiim alkitaab aayaat lkitaab alxakiim faciilun bimacnaa mafcuul waa maxkuum mid la sugay weeye kitaabun uxkimat aayaatu uma fusilat waana la ixkaamiyey waana la iftiimiyey markay dadku xigmad doonayaan haddii qofka la yidhaahdo ma xigmad baad doonaysaa mise xigmad la-aan buu leeyahy haddaba xigmadda masderkeedu waa kitaabka kitaabkaa laga helaa xikmadda masderkeedu waa xikmadda kitaabkaasi aayadihiisii weeyaan kitaabka aayadihiisu saa waadixsan yihiin muxkamkaa u yihiin ay sugan yihiin dadkii maxay ka yeeleen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii kitaabka lagu soo dejiyey dadkii waxaa la yaab ku noqotay baa ilha ui waxyiga akaana kaana linnaasi cajaban akaana ixaauna ilaa rajulin minhum cajaban linnaas macnaha kaana ismigeedii wuxuu noqonayaa masterka laga soo saaray an awxayna cajabanna waa khabarkeedii marka macnaha waxa wey waaxyoodkii aan dadka u waaxyooday Eh, rasuul u waaxyooday dadka ka midahoo nebi maxameda ah. ma dadkiibay layaab ku noqotay otl maxay layaab ugu noqonaysa ilaa rasuul hore way jireen oo waa la soo diri jiray taariikhdoodiibay hayaan ummadii waxyiga ka haystay baa la jooga tl maxay u yaabeen qur-aanku marar badan buu ka warramay siday u yaabeen nimankaa iyaga ahe gaalada ahi waxay idhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina haada la shayun cujaab waryaadhahayn war ilaahyaashii faraha badnaaye waxba inoo fulin la'aa ma mid quruu kusoo ururiyey wallahi arrintani waa arrin ujaab oo arrin lala yaabo arrin lala yaabo weyaanbe aw cajibtum an jaa'akum dikrun min rabbikum calaa rajulin minkum nebigani waxa uu la socdaa maaha inuu dadka lacag ka doonayo iyo adduunyo ka urursanaya sida boqorada iyo muluugta iyo lagu yaqaaneen dadka marka u horaysaba si ay u karbaashaan cashuur iyo ay wax ku iftiraadiyaan qasaba laakiin isagu wuxuu la socdaa inuu ummaddan mustaqbalka u saxo adduunyadoodii iyo aakhiraba an andir innaasa wabashir aladiina aamanuu waa bashiir iyo nadiir dadka qayb buu digayaa waa kii xumaafalow ah dadka mu'miniintaana wuu bushaaraynayaa qur-aanku labadaasuu ka kooban yahay waxyiga khayrka iyo wanaaggaa wada weeye kay ka soo horjeesadeen mid wuxuu ku tara mooyo waxyigani wax ka dhicinaya maaha wuxuu ugu bushaaraynayaa anna lahum qadama sidqin cinda rabbihim ilaahay agtiisa inay ku leeyihiin wax horeeyey qadamku waxa weeye shay kastoo horeeya oo saabiqa sidqiguna markiisa hore run buu ahaa laakiin wax kasta oo sugan oo wanaagsan waa waxaa lagu tilmaamaa inuu sidqi yahay marka shay-an haabitan saabiqan wax horeeyay oo wanaagsan ayaa ilaahay ugu ayuu rasuulku ugu bushaareynayaa dadku inay ku leeyiin ilaahay agtiisa jannaa ilaahay uu diyaariyey awliyadiisa oo u ballanqaaday jannadaasay leeyihin sidaasiba marka waa camal saalixa oo ilaahay uu ka aqbali doono oo u meel dhigay oo kitaabadooda ugu diyaariyey marka qadama sidqin saabiqatu khayr khayr horreeyey baa ilaahay uu diyaariyey awliyadiisa oo ka horreeya horena ugu calfo horena wuu ugu qoray iminkana ballantii ka bixi maayo wixii oo kaydu ahoo akoonka ilaahay u yaala ayay helayaan bushaaradaasuu nebigu ayuu u sheegayaa dadka gaaladiina waxay dhaha inna haadaa la saaxirun calay nebigiina sixirlay ku sheegeen qur-aankiisiina way la yaabeen qur-aankii uu dadka u keenayna way la yaabeen ilaahay subxaana wa tacaala ina rabbakum ilaahiinu allah weeye alladii ilaahay weeye khalaqa samaawaati waalarda samooyinkiiyo dhulka abuuray fii sittati ayaam lix maalmood baa ilaahay uu ku abuuray uma stawaa cala alcarshi carshigiisuu ilaahay ku ekaaday yudabiru lamr arrinkao dhan ilaahay isaga qorshaynayo habaynaya maa min shafiicin wax ergayn karaa ma jiro ilaa min bacdi idni intuu ilaahay ogolaaday ayuunbaa la ergaynayaa qofkaa ilaahay u ogolaaday ergada daalikum ilaahina awooddaa leh allah waa kii la caabudayay rabbukum waa kii idin abuuray facbuduuhu caabuda afalaa tadakaruun miyaydaan waantoobayno aydaan waxba qaadanayno inagaa aragkayno suuraddu alwaxyi warisaalana waa ka waramaysa waxyiga iyo risaaladii nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam ilaaha waxyigan soo dejiyay inuu yahay kii awoodda iyo abuurka lahaana way ku xigsiinaysaa markiiba kolkaasaa dabeetana ilaahay rubuubiyadiisii inuu rabbigii caalamka yahay iyo uluuhiyadiisii iyo aayaadkiisii iyo adiladii taa tusinayay iyo awoodihiisii intiibaa isdaba socda intanoo aayadoode soo socdaa waxay caddaynayaan inuu ilaahay xaq u leeyahay inuu dadka addoomma ay u noqdaan inuu xaq u leeyahay inuu rasuul soo diro inuu xaq u leeyahay inuu waxyoodo aayaadkan uu keeno ilaahnimada aayaadkeedii adiladeesiina waa taas way muuqanaysa rabbiga la ydinku yeedhayaa waa ka sifooyinkaa leh cirkiya dhulku abuuray aad buu qur-aanku cirkiya dhulka indheheenna ugu jeediyaa macnaha had iyo jeer markuu ilaahay dadka la hadlaya dee isaga abuurtoo yaqaanee sida ugu wanaagsan ee uu qancinayo ayuu dadka wax ugu sheegaa oo weliba dadkao dhami ay wadaagi karayaan waxyaabaa mawjadaha qaarkood baa dadka haddii lagala hadlo dabaqad gaar igu fahmi kartaa dabaqada ama mutacalimiinta ama cilmiga noocaasa ku takhasusay hadduu ilaahay doonaya dadka inuu uga waramo culumta tajriibiga ah ee tijaabada lagu gaadhay wuu u sharxi kari lahaa dadka laakiin dabaqad gaarunbaa fahmaysa rabbuna subxaana wa tacaala isagoo dadka aayaadkiisa iyo awoodihiisa tusinaya ayaa haddana wuxuu ugu sheegayaa si dadkao dham wada fahmayaan oo kii mutacalimkaha uu fahmayo kii jaahilkaha uu fahmayo kii bilowgaha uu fahmayo markaasaad arkaysaa rabbunaa waxauu xusayaa caalamka aynu ku noolnahay kuwa ugu waaweyn cirkiiyo dhulka cidina may sheegan dadka meelaha ka dhugdhugleeyee awoodaha sheegta cidina may sheeganin saa daraaddeed baa marka u horeeyaba ilaahay abuurkooda habusocodkooda wanaagsan intiiba uu soo dhigay ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam lix maalmood gudahood buu ku abuuray <clears throat> caalamkaa aragteena cajaa'ibkale cirkaa iyo dhulka ah walaqad khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaamin wamaa masanaa min luquub wax tacab ima soo gaadhin baa ilahay halka dee basharku markay wax samaynayaan daa laga cawdee la naste ee maaragtay loosoo rafaado wax tacaba ah ilaahay ma soo gaadhin fii sittati ayaam lixdaa maalmood oo ka bilaabmaya axadda ilaa jimcaha sabtida ilaa jimcaha waxaan leeyahay axadda ilaa jimcaha uma stawa cala alcarsh ilahay carshigiisu ku ekaaday erayga istawaa mar wuxuu ku ka xarafka ka dambeeya mar wuxuu noqdaa ilaa marna wuxuu noqdaa fi buu noqdaa mar wuxuu noqon karaa inuu dee aanu xarafba ku tacadiine sidiisa uu maaragtay u gudbo oo mafcuulu qaato mar calaa marna ilaa marna naftiisaba u gudbo ficilka oo maaragtay mafcuul caadiya qaato mar hadduu calaa ka dambayso waxaa uu noqdaa markaa culowi iyo sarayn <clears throat> marka ilaahay subxaana wa tacaala carshigiisu ku ekaaday iyada oo aan la dafiraynin ekaanshaha ah oo mar haddii isagu uu isu sugay lama diidayo lama odhanayo kumu egaanin dadka qaarkood waxay isku dayeen inay ilaahay tansiihiyaan oo ay idhaahdaan dee had iyo jeer qofku marka uu kursigiisa ku fadhiisanayo wuu ku ekaadaaye bal aynu ilaahay taa uga duwno aynu nidhaahno yuu khalqiga ilaahay u agaanine istawaa cala alcarshi carshigiisuu ka qaalib noqday aynu nidhaahno iyagoo tashbiih ka cararaya ayaa halkaa la martay qolo kalena waxaa idhaahdeen maya istiwahan iyo ku egaanshahani waa ka qofku markuu kursigiisa fuulayo siduu ugu egaadoo kalunbuu ilaahayna carshigiisa u fuulay ama sariirtiisa kuwaasina way shabaheen oo ilaahay bay u egeysiiyeen makhluuqiisa kuwan kalena tashbiiha ay ka cararayeen baa dafiraad keenay wax ilaahay qur-aankiisa isagu isugu sugay inay dafiraan sifadaas inay dafiraan bay keentay labaduba dhibkaasay ku dhaceenoo xadgudub iyo gaboodfal baa ka dhacay sidaa daraaddeed ahlu sunna waljamaaca iyagu waa dad wasad ah oo dhexdhexaad ah sida ummadda islaamku ay u yihiin ummadaha kale mid dhexdhexaad u ah jamaacada ahlu sunna waljamaaca la idhaahdo caqiidadooda wanaagsan tahayna firqadaha leexleexday iyaguna dhexdhexaad bay u yihiin marka iyagu manhajka ay raaceen waxa weeyaan manhaju salaf in la idhaahdo istiwahani iyo ekaanshahani wuu jiraa oo diidi mayno ilaahaybaa isu sugay sidoo kale laguna shabihi maayo ka khalqiga oo kale marka aayadu way sharxayaana waxaa sharxaysa aayaddii kale ilahay uhi laysa ka milihi shayun wa samiicu lbasiir <clears throat> ilaahay wax la midii ma jiro ilaahay wax la midii ma jiro iyadoo samiic basiirow iyo samcigiisa iyo basarkiisu waa u gaar istiwihiisu waa u gaar marka nashrab alcaqiidata saafiya min bayni farfin wadaman labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin caqiidadaa wanaagsan baynu ka cabaynaa labada arrimood dhexdooda markaa umastawa calaa carshi carshigiisu ku ekaaday waa ekaasho isaga u qalma awoodiisiibaa ilaahay markaa uu kasii waramay yudabiru lamr amarka kownkan isagaa maamulay isagaana abuurtay isagaana maamulaya sidaa in la iimaansadaabaa waajibaho haddaad qabto in kownkan ilaahay uu abuuray qaar kalena ay maamulayaan iimaanka kaa qoonmaya <clears throat> iimaanka ilaah imaanka ha inaga qoonmi inaanu ilaahay inaga qoomin baynu weydiisanaynaa qaar baa marka laga sheekaysanaya kownkan waar adduunyada rag iskuma jira gaalaa ka talisee koodhanimaka adduunyada rag baa ka taliya oo cirka ka soo eegaya oo badda ka soo eegaya oo rag baa meeshii xuurtaystay oo haystay koodhanaya noocaas <clears throat> iimaanyuuga abuu ilaahay ogyahayoo markaasaa ilaahay uhi yudabbiru l mr arrimaha caalamkan isagaa wada kan laftiisa adunbaa lagu imtixaanayaa eh. isaguna maalmo yar buu leeyahay oo wadadaa laga duwayaa wadada ayaa laga duwaya marka imtixaanka ama dad ku fowsaan dadna ku fashilmaa alaa lahu lkhalqu wlmr maa min shafiicin ilaa biidni ilaa min bacdi idni waxay tilmaamaysaa aakhiro haddii dadku ay yimaadaan waa la ergaynayaa oo qaar la haystayaalaha jiro oo loo ergaynayo awliyada ilaahay baa u ergaynaya laakiin shaafica iyo shafaacada iyo mashfuuculahugaba waa inay fasax haystaan markuu qofka saalixee wanaagsani ama malag ama rasuul ama weli u ergaynayo qof la haysta ah waa inuu ilaahay ogolaanshaha bixiyaa hebelow ergeen waa shaafici mashfuuculahugii loo ergeyn lahaana waa in loo fasaxaa la ydhaahdaa adugu hebelu ergeen ergada laftigooda shafaacadana waa in ogolaansho jiraa wakami malakin laa tugni shafaacatun shaya ilaa min an yadana allahu liman yashaau yarda ilaa min bacdi idin waa saas wey marka meesha waxaa ka baxaya dadka qaarkood oo ku harawsado qaar kale annaga aakhiro ku shafaaco qaadi doonee adugu waxaa doonta iska samey waar ah annagaa wanaagsanoo camalka yagaa ku anfacaya sida dee bacdulmunxarifiin min annaas ay u idhaahdaan mee mar haddaad hebel ku tacalluqsantahay mar haddii awrku hebel kuugu xidhiidhsan yahay aakhira isagunbaaba kula duulayo soonna hala imanin salaadna hala imanin shafaacadaydaaba idinku filan ma sidaasaa sheekh dee waaya almadaahib alibaaxiya ninkani waaba nin wanaagsano daaqadaabuu kasoo dh meel fiican baabuu kasoo dhaweeyeyba diintiioo diin sahlan buu keenay gaaladuna waxay odhan jireen maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa waxaan yaryarkeennu caabudayna ilaahay baanuu sii maraynaayo waxaanu doonaynaa inay nooga shafeeco qaadaan amarkaasaa ilahay u bixiyay dalikum allahu rabbukum facbuduuh afalaa tadakaruun dalikum ina rabbakum waa lagugu celcelinayaa rabbakum dalikum adigaa lagula hadlaya adigaa lagu idaafaynaya kaasaa rabbigaagiah marka allah iyo rabukum waxay kala sheegaysaa allahna waa macbuudki rabukumna waa kiidin abuuray labada sifaba ilaahi marjicukum jamiican halkaa u noqonaysaan waa ilaahay ilaahi xaggiisa ayuu ahaaday marjicukum halkaa u laabanaysaan jamiican sidaa u dhantihiin wacd allaahi xaqan wacad allaahu wacdan xaqan ilaahay ballandhaba buu qaaday innahu yabda'u lkhalqa abuurkuu bilaabaa uma yuciiduhu khalqiguu soo celinayaa liyajziya si uu abaaliyo aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey wa camiluu saalixaati camalka fiicanna falay bilqasdi si cadaalad ugu abaaliyo waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay lahum sharaabun waxay leeyihiin wax la cabo min xamiim biyo kululah wa cadaabun aliim iyo cadaab kulul bimaa kaanuu yakfuruun gaalnimaday sameeyeen daraaddeed sidaasunbaa isu daba socdaan aayadahuyo aayaadku waxay ka warramayaanu dadkan ilaahay u addoonsaday wixii uu ku adoonsaday wixii ay qabteen halka ay ku socdaan abaalmarintii waa camal iyo jazaa markuu ilaahay dadka tasniifiyu qaybahooda sheego mid walba camalkiisii xuso haddana markiiba abaalmarintiibaa ku xigaysa halkaa waxaa inooga muuqanaya noloshan aynu qaadanaynaa inay tahay maalmo kooban oo dadka la imtixaanayo maalmo kooban oo dadka lagu imtixaanayo wey maalmaha qofba waa wuxuu ka sahay qaata halkan sidaasay tahy in loo fahmo nolosha geerida dhibashada halka la dhimanayaana maaha midaa nololi ka dambaynayna naftuba in yarbay kaa maqanta wama almowtu ilaa rixlatun hayra annaha min addaari alfaani ila addaari albaaqi geeridu waa safarun buu leeyay ninkaa shaacirka safar rixla waa geeddi aad gashay oo intood halkan ka guurtunbaad qabriga u guurtay daarul daarulfaani baad ka guurtay daarul baaqi baad u guurtay ee safar dhammaaday oo aan waxba ka dambaynaynin ma aha waa aagbadelasho dadkii wuu aag badasho dabeedna markaynu qofkii halkan dhigno naftii unbaaba lagu soo celinaya noloshiiba halkii kasii bilaabmaysa intii hore waxbuu soo dhigayo isagaa la sugayay iminkana isagaa wax sugaya abaalmarintiisii sugaya qofku muminkaah saasuu dareensan yahayoo wuxuu dareensan yahay halkuu ka yimid waxa uu dareensan yahay halkuu joogo wuxuu dareensan yahay halkuu ku socdo intaasoo dhan buu dabeedna isla akhriyaya halkaa uu ka yimina wuu ku cibro qaadanaya halkuu joogana wuu ka diyaargaroobaya halkuu u socdana wuu diyaargaroobaya kan kale laakiin aladiina kafaruu yakuluuna wayatamatacuna wayakuluuna kamaa takulu lancaam kii kalena de isaguu daaqaya waa raaxaysanaya dalxiiskaasu ku jira iyo dig iyo damta ilayhi marjicukum jamiican wacd allaahi xaq sidaa u dhantiin isaga idinu noqonaysaan anna taa waan ballan qaaday inaydaan igafayn in ilaahay hor imanaysaa markiiba u adiga arkaya meeshaad ka timi iyo meeshaad u socotu isku xidhay innahu yabda'u lkhalqa uma yuciidu khalqiguu bilaabay waan u soo celinaya haddaad u haysato in lagu kala tegaya dhammaanayso sidaa u bilaabay ayuu usoo celinaya sidaad iminka u rumaysanta inaad jirtaad joogto u rumaysa inaad soo noqonayso abaalmarinna ku xigayso intoo la iska soo noqdo la iska soo farfadhiisan maayo ilaahay bay surtaagayaan dadkuyo waa la abaalmarinaya abaalmarintiina labadan qayboodunbay noqonaysaa dadka wax saddexaada u dhexeeyaa ma jiro ummadaha caalamka farharo badan baa loo yeelaayo jinsiyado badan oo magacyo badan baa loo bixiyaa laakiin ilaahay agtiisa dadku waxay ugu ismayiin ugu tilmaamayn labadan qayboodun gaal iyo islaam ahlunaar iyo ahlujanna saci iyo shaqii shaqi waa labadaasun liyajziya aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati bilqisti dadka muminiintaee camalka saalixaa sameeyey cadaaladiisu ku abaalinaya waladiina kafaruu lahum sharaabun min xamiimin wacadaabun aliim bima kaanuu yakfuruun kuwa gaaladaana sharaabna way leeyihiin waxay cabayaanoo kulul cadaab kululna way leeyihin macnaha guduhuna uma fayoobo biyo kulul baa lagu shubay wixii ay calooshooda ku jira xagga dambe uu ka boodayo dushiina cadaab kulul baa lagaga hurgufa sidaasaa lagu abaaliyey kuwa hore waxay ku nabadgaleen aamanuu wa camiluu saalixaati ba ahaayeen kuwanina waxaa sidan loogu halaagay bimaa kaanuu yakfuruun ma waxbaa lagu reebayba iimaan iyo camal saalixana waa lagu badhaaraa oo lagu barwaaqoobaa kufri iyo gaalnimo aayaadka ilaahay laga gaaloobo la diidana saasaa loogu halaagsamaa ilaahay saasuu ku sheegay ummadiisa aayadihii baa markaa ku dhex jirnaa kownigaha marna kitaabkan baad ahriyaysa naqra bacda almaraati fi safaxaati hada alkitaab aayaadkan baynu xaashihiisa ahriyayna wa naqra bacda almaraat alaayaat fi lkown alwaasic caalamkan xaashiyaha ka muuq xaashihiisaaynu ahriyayna kolba aayad qoraxdu waa aayad dayixu waa aayad cirku waa aayad dhulku waa aayad baddu waa aayad marna aayadahaas aad akhriyaysaa marna aayadaha saase ilaahay uu ku tacliiminaya rububiyadii baa kuu muuqanaya uluuhiyadii baa kuu muuqanaysa nebiguna saasuu ahaa calayhi salaatu wasalaamu habeenkii marka had iyo jeer salaatuleylka uu isu taago isagoo amarka ilaahay fulinaya isagoo dadkiisana tacliiminaya intuu halkaa bannaanka u baxaaba horta cirka iyo dhulka ayuu eegaya ina fii khalqi samaawaati waalardi wakhtilaafi leyli wanahaar aayaadkaa suuratu alicimraan aakhirkeeda ku sugan buu ahriyaya markuu dabeetana caalamka eega kadib buu haddana kuwii qur-aanka bilaabaya ayuu ku cibaadaysanayaa huwa ilaahay aladii ilaahay weeye jacala shamsa diyaaan qoraxdii wuxuu ka dhigay mid iftiimaysa waalqamara nuuran dayixiina wuxuu ka dhigay mid nuuraya wa qadarahu manaasil wuxuu ku qorsheeyuu ku habeeyey dayixii manaasila meela uu maro litaclamuu si aa u ogaataan cadada siniina walxisaab sannadaha iyo xisaabta tiradooda maa khalaqa allaahu daalika caalamkan ilaahay umuu abuurin ilaa bilxaq xaq mooye cabas iyo dheeldheel kumuu abuurin yufasilu laayaat aayadaha wuxuu ilaahay u kala saafayaa oo u cadcadaynayaa liqowmin yaclamuun dad aqoonyahana wax garanaya ina fi ikhtilaafi alleyli waannahaar habeenka iyo isweydaarka maalinka waxa ku sugan wamaa khalaqa allaah iyo wuxuu ilaahay ku abuuray fi samaawaati waalard samooyinka iyo dhulka wuxuu ilaahay makhluuqun ku abuuray la aayaatin calaamooyin baa ugu sugan liqowmin yattaquuna dad ilaahay ka cabsanaya labadaasaad isla akhriyaysa markaasaa la rajaynayaa in quluubtuna ku furmaan indhaha qalbiguna ay soofaysmaan aragtidaaduna ay waasac noqoto aqoonyahan wanaagsan oo imaan kasbadana aad noqoto waa liqowmin yaclamuun liqowmin yattaquun markaa cilmi baad ka helaysaa aayadaha cilmigiina camal baa uu yeelanayaa camal ana taqi baad noqotay xikmadii lagu abuurayba garata waa kitaab cajiibah oo ilaahay ugu talagalay manhajka nololeed inuu ku saxo laakiin haddana marka la eego nolosha tajriibiga ee tijaabooyinka bani aadamku ay gaadhayaan laftigeeda waxa uu u noqday qayb wal oo wax diraasaysaba dadka nolosha tijaabada baadhaya iyagana marjac buu yahay kitaabkan kariimka ah oo muddo markay joogaanba dadku cilmi bay soo kordhinayaan oo ay gaadhayaan ama badaha ka arkayaan ama xayawaanka ka arkayaan ama falagiiyo meerayaasha ka arkayaan ama basharka iyo noloshiisa ka arkayaan markaasaa qur-aanka oo sii sheegay la arkayaa muddadaa dheer ka horba ayaa kol boqolaa helaysa marka qolada falakiyiintu aayadaha in fara badan sharxaan ee macaanida badan ay ka soo saaraan waliba culimada khubarada muslimiintu ayaa ay ka mid yihiin aayaddu qoraacdii baa ilaahay wuxuu ka dhigay diyaa qamarkiina nuur buu ka dhigay markaa waxaad arkaysaa cibaarada laba tilmaamood oo kala gaar ah ayaa ilaahay uu siiyey kanna wuxuu ku sheegay diyaa kan kalena nuur sidaa daraaddeed baa laleeyahay qoraxdu hadda iyadu waxa ay tahay jurmi kulul oo holcaya waa jir kulul oo holcaya sidaa daraaddeed baa diyaa ilaahay ugu dooray tabaaraka aladii nazla alfurqaan tabaaraka aladii jacala fi samaai buruujan wa jacala fiiha siraajan wa qamaran muniira wuxuu ilaahay abuuray caalamkaa kore iyo samooyinkii wuxuu ku dhex qoraxdii oo siraaj buu ka dhigay dayaxiina muniir buu ka dhigay halkana labadan wajacalna alleyla wanahaara aayatayni famaxawnaa aayat alleyli wajacalnaa aayat annahaari mubsira marka qoraxdii waa mushtacil mid huraysa weeye waa sida diyaanu tusinayo kulaylkiiba iyada asal u ahaa maado hadda kulul weeye qamarkiina intii uu kululaa kadib ayuu isaguna qaboobay markaa wuxuu noqday nuuran daa nuur iyada ka qaadanaya lidaalik ba ibnu cabaas oo ka mid ahaa asxaabta ridwaanullaahi calayhim ayaa wuxuu ku fasirayaa aayadda aynu akhrinay suuratu israa ku sugan wajacalna leyla wanahaara aayatayn habeenkiiyo maalinku waa laba calaamo waaweynoo calaamooyinka ilaahay ka mid a ah. aayatayn famaxawna aayata leyl aayaddii habeenka calaamada u ahayd oo dayixiya isaga maxwi baanu ku samayno kulayl ma laha waa mid qabow baaridabuu ku fasiray wajacalnaa aayata nahaari mubsira calaamadii uu iska lahaa maalinku oo qoraxda ana isagana mid mudii ah oo iftiimayaa laga dhigay oo mushtacil ah farqigaasaa udhexeeya labadaas marka isaga laftiisu intii uu kululaa kadib baa ilaahay uu qaboojiyey kanina sidii bay u huraysaa lidaalik buu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam maalinta qiyaamaha kadeedka iyo dhibaatada marka uu ka warramaya halkaa yaalla wuxuu tilmaamay in qoraxda lasoo soo dhoweyn doono dabeedna dadka marka lagu soo dhaweeyo miil qadarkii loo soo jirsiiyo miil miilkii masaafadaba ka soo qaad kun iyo shanta boqol mitir ahaa intaa marka dadka loo soo jirsiiyo qof walba intuu camalkiisii xuma ahaabu dhididkiisu noqonaya qoraxdii baa lagu soo dhaweynayaabuu kulaylkeediina waa kaso sidaa dadka u gelaya dayixii baa lagu soo dhaweynayaa muu odhan markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam leannu tanaakulu waqaad manaasil baa ilaah u dhigay meel uu wareegayo rabbi ugu talagalay oona isduqaynaynin ehm, isagii iyo iyo qoraxdii iyo dayixii lashamsu yanbaqii laha an tudrika alqamar wala allaylu saabiqu nnahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun qoraxdii um, suuragal uma aha inay gaadho dayixii leanna wuu ka dheeraynayaa oo ilbiriqsigiiba waa kuwan yidhaahda wuxuu jarayaa shan iyo toban sideed iyo toban kilomitr halka iyadu labaiyo toban kilomitr ay ka jarayso marka ulufku ayuu orodkiisu ayuu ka dheeraynaya lidaalik baa iyadoo saaka xaggan ay kasoo wada baxeen buu isagii dhaafi karaa oo galabtii xaggan laga arki karaa arrintaasi waxay daliilu tahay tanay soomaalidu yidhahaan baashi xaggan wardayaxii saaka xaggan uu kasoo baxaye sideeba xaggan looga eegi karaa dee ayadii baaba tilmaamaysa inuu ka dheeraynayo suuragal ay tahay in ay isweydaartaan xikmadii ilaahay u abuuray caalamka litaclamuu cadada siniina walxisaab sanadaha iyo xisaabta tiradoodaa garanaysa midna sanadii baa lagu tirinayaa midna bilii baa lagu tirinaya maalinkii baa lagu tirinaya habeenkii baa lagu tirinaya marka aqoonta loo yeelanayo e, cilmu falaga marka diin ahaan loo faa'idaysanayo awoodda ilaahay lagu dareemayo qiimahaasay leedahay waxa ilaahay u abuuray si wax loogu xisaabsado xisaabta laftigeedii waa shay barashadeedu ay qiimaheeda leedahay oo nolosha macno badan tasarufkeeda iyo maamulkeeda u samaynaya aayaadka xisaabta loo dariishado waxa ilaahay uu kugu xigsiiyey haddaba ma aha aqoon maadiyo keliyahoo la kasbanaye maa khalaqa allaahu dalika ilaa bilxaq arintan daalika waxay u noqonaysaa alshamsu waalqamar qoraxdiiyo dayixii ilaahay abuuray habkaa iyagoo uu abuuray sidaa wanaagsanna u wareegaya ee falagaa dhex dabaalanaya caalamkaa ilaahay u abuuray ciyaarumuu abuurin xaq buu ku abuuray qolada mulxidiinta marka wax laga weydiiye waxay idhaahdaan wuu iska samaysmay uun wuu iska samaysmay ama dabeecaddaa waxaa keentay markaa ha u malaynin in wax iska samaysmeen liana alcadama laa yuujid waxba la-aani waxba ma samayso ha u qaadani waxaan inuu sidan iska yahay laakiin waxaan uu waqtiyaysan yahay xikmadiisuu leeyahay ilaahay baa ku casuumay caalamkan ilaahay baa wax ka tusinaya awoodihiisibaa ka muuqanaya marka xaq in lagu abuuray ogow yufasilu laayaati liqowmin yaclamuun mar kale xaggan u baydh habeenkiiiyo maalintii labadaa hore aayad bay ahaan labadan dambena waa aayad inna fi ikhtilaafi alleyli wanahaar isweydaarka habeenkiiiyo maalinta kanaa imanaya oo kanaa tegaya kanaa dheeraanaya oo kanaa gaabanaya si aynu arkayno isweydaarkooda fi ikhtilaafi leyla wanahaar haddii aynaan la qabsanin oo maanta ay cusbaan lahaayeen habeenkiiyo maalinta ama qoraxdii iyo dadku yaabuu u dhiman lahaa iyadaynu weligeenba habeen ku jirnay haddaynu maalin arki lahayn waa la fajici laha iyadaynu weligeedba maalin ku jirnay haddii habeen la arki lahaa waa la yaabi lahaa laakiin la qabsigan iyo tacawudkan laftiisa ayaa wax badan kaa qarinaya oo markaa aanay ish u jeesanayn wamaa khalaqa allaahu fi samaawaati walard maxay tahay wuxuu ilaahay ku abuuray dhulka iyo cerkatee dib unugu noqo samooyinka iyo dhulka wuxuu ilaahay ku abuuray ee faraha badan ee cajaa'ibka leh la aayaatin liqowmin yattaquun saasaa markaa aayada halkaa horena waxaad kusoo aragtay tilka aayaatu lkitaabi alxakiim kanina waxa weeye waa aayaat iyadana u baahan cilmi in laga kasbado taqwana ku xigto waxaa dabeedna dadkii ilaahay uu ku xigsiiyey aayaadkii ilaahay kuwaanay indhaba u yeelanba amaba anficinba ina aladiina laa yarjuuna kuwa aan rajaynayneen ka cabsanayn liqaa'ana la kulankayaga aakhiro waraduu bilxayaati dunyaa noloshan adduunyada la dhacay la dhacsan ay cajabisay wadma'annuu biha adduunyadan ku xasilay waladiina kuwii hum iyagoo can aayaatina khaafiluun aayadaha iyaga kuwa u dhagooleeyey ee kasii jeedsaday ulaa'ika kuwa cudurradaa qaba ma'waahum annaar naar bay gelayaan bimaa kaanuu yagsibuun camalkaa ay sameeyeen daraaddii ina aladiina aamanuu camiluu saalixaat iyagu dadka ilaahay rumeeya camalkii fiicnaana sameeyey yahdiihim rabbuhum ilaahooda hagaya oo jahaynaya oo hanuuninaya biiimaanihim iimaanka ay rumeeyeen ilaahay daraadii buu ku hagaajinayaa jannaati buu ku hagayaa beero oo uu gelinayaa tajrii min taxtihim lanhaar sidaa ay webiyaashu u qulqulayaan hoosteeda fii jannaati naciim jannooyinkii nicmada lahaa ayay ku waarayaan dacwaahum fiiha ducadoodu jannada dhexdeeda ama halkudhigoodu waxa weeyaan iyo wardigooduba dheh subxaanaka allaahumma ilaahw adaa xumaan ka hufan wa taxiyatuhum bariidadoodii marka halkaa isku bariidinayaan fiiha jannada dhexdeeda salaam waa erayga salaam wa aakhiru dacwaahum hadalna waxa ugu dambeeyey an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle allahuma jcalna min haulaa labadaa qolaa markaa aayadihii ilaahaya kitaabkan iyo aayadihii kowniga dadku sidanunbay ugu de sidaa hore xaalkoodu noqday oo ka dhacay iyo qolo la qabsaday sirtii nolosha qolo aan fahminba iyo sirtii nolosha qolo fahmay labadaa qolunbaaba dadkii u kala baxa saasu qiimayntii qur-aanku waata kuwa hore waxay ka jawaabi kari waayeen su-aalihii qofka muuminkaah sida wanaagsan uga jawaabay min ayna huwa wa ayna huwa wa ilaa ayna huwa walimaada huwa alaan fi dunya su-aalahaasoo qofka muuminka uu ka jawaabi karayo ayaanay kuwani ka jawaabin xaguu ka yimi halkuu jooga xaguu socdaa muxuu halkan u jooga marka nimankan iyaga ah ilaahay waxa uu ku eedeeyey marka u horaysa ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana ma rajaynayaan la kulanka iyagabaa ilaahay inay ilaahay aakhiro la kulmaan ma rajaynayaan oo markaa waxa meeshii ka maqan wax aakhiro la ydhaahdaaba liiska uguma jiro in aakhiro la tegayo ilaahayna la ishortaagayaa liiska uguma jirtaba halkaasay iska dhigeenba waa qole adduunyo laakiin dadka muminiintaa ah ilaahay muxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir liman kaana yarju llaaha walyowma alaakhir marka rajaha aakhira waa halka muftaraqu ariiq dadku uu ku kala baxo qofka aakhiro rajaynaya ogaba waa qof miyir qabo ku talagal leh tudhaalena leh qofku sidiisaba hadduu leeyahay aakhiraad dambaysa markay dadkeennu xusxusuusinayaan waxa la war ilaahay ka cabso war aakhiraa dambaysa aakhiraa kaa dambaysana waa laydha aakhiraa kaa horaysana waa laydha waar miyaanu dhimanayn intan oo dhammi waxay sheegaysaa qofka in uun aakhiro rumaysani xaaraanna ma xalaashado waajibna ma fudaydsado waxumareedna kuma dhiirado turaaluu leeyahay turaale macnaha wuxuu dareemayaa in wax allo waxaan eh, maanta halkan yaalla iyo camalkiisa in mar uun dib uu soo noqon doono cajalada duubanta in dib loo soo celin doono rikoodhka la dhigay in dib loo kala bixin doono faylka ah ayuu dareensan yahay dee turaaluu leeyahay turaaluu leeyahay qofba qofka uu ka iimaan badan yahy waa kuu aakhiro ka rumays ka rumaysnaan badan yahay waa midh jira laakiin kuwani laa yarjuuna liqaa'ana waraduu bilxayaati dunya waxay tusinaysaa waxyaabaha aakhira ku weydaariya ama ku alaawsiiya waxaa kamida ah adduunyada oo aad ku dhegtaad macaansato waxyaabaha aakhiro ku lawsiiya ayay ka midtah waraduu bilxayaati dunya noloshanunbay raalli ku noqdeen iyaday u ordayaan iyaday u nool yihiin iyada ilaahay u laaween iyada aakhira u laaween marka qof macnaheedu maaha inaynu inagu iskaga tagna adduunyada adduunyada waa ka shaqaysanaynaa laakiin waxaynu dareemaynaa maalmo kooban inay tahay inta aynu halkan ku qaadanayno maalmahana cis iyo sharaf baynu ku joogaynaa innagaana hagayna caalamkan oo ilaahay inagu aaminay dadka awliyadiisa ah oo khaliifkii wanaagsanaaya sida fiicanna waa loo hagaya laakiin waxa aad ogaanaysaa waxa ay tahay iyo wakhtiga la joogo iyo waxaad u joogtaad garanaysa wadma'anu biha way ku xasileenn manaa qalbigoodii baa ku degay oo tan meel looga guuraya uma arkaanoo istaraatiijiyadoodu tanay ku salaysan yihiin waaya qofka muminka ah, laakiin de halkan kuma degayo siduu ugu degaa waxaabuu dareensan yahayba in aya waqtin uu ka safrayo alaabtuba waa xidhxidhanta isagoo si kasta balaankiisa iyo qorshihiisa qofka muminkaa ah leh isaga oo ah, dhismihiisa iyo dhaqashadiisa intaba iska leh ayaa haddana uu ku qanacsan yahay saacad walba daqiiqad walba inay naftu dhaafi karayso alkana alaabtiisuna way xidhxidhantay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo dowlad islaama dhisaya oo diintii islaamka baahinaya oo nuurkii caalamka gaadhsiinaya ayaa wuxuu lahaa anigu adduunyada waxaan ka dhignahay nin wadahaya oo yara nastay oo geed hoostii yara fadhiistay oo geedkii mara yara saaray hoostiisii yara galay si uu yara hadhsado markaa qofkaasi dee wuxuu ku talagelayaa intuu geedkaa laydh usoo dhacaysa inuu ku yara nasto marka loo eego joogitaanka aakhira iyo muddada uu qaadanayo adugu intaa in leeg baad ku negida haddana wuu dhisayaa wuu dhaqayaa wuu hagayaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam wahum waladiina hum can aayaatina haafiluun labadaasaa ilahay israaciya kuwa aayadaha iyaga haafiliinta ka ah aayaadka ilaahay waxay u baahan yihin in la dhagaysto oo la dhugto oo la dhadhamiyo oo lagu camal falo ayay u baahan yihiin ilaahay iyo addoommaha aayaadka xidhiidhiya marka labada arrimood waa laga maarmaan rumaynta aakhiro iyo aayaadka ilaahay in la rumaysanyo lagu camal falay ulaaika mawaahum nnaaru bima kaanuu yagsibuun dadka kale iyaga waxa ilaahay uu ku ammaanay muminiinta ah ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat macnaha iimaanka iyo camalka saalixabaa waxay sheegayaan diintii ilaahay uu ku addoonsadoo dhan bay fuliyeen hadday adduunyada joogaan aamanuu wa camilu saalixaat haddii ay adduunyada ka shaqaynayaan iimaankoodiiyo camalkaadii saalix ahaa yahdiihim rabbuhum biiimaanihim tajrii min taxtihim lanhaar macnaha kol haddii tajri min taxtihim sida qur-aanku marar badan uu ina barayo halkan unbaaba laga xadfaye jannaatin tajri baa israaci jiray marka tajri min taxtihim lanhaar hoostooday qulqulayaan webiyaashii hoostoodana ilaahayna wuxuu ku hagay jannooyin macnaha yahdiihim rabbuhum biiimaanihim iimaankooda sababtiisa ilaahay wuxuu ku hagayaa ku hanuuninayaa jannaad jannooyinkiina sifooyinkaasay leeyihi muuqaal cajiiba ah, maqaal la yaab leh meel qurux badan oo lagu faraxsan yahay bushaara ka muuqanayso dad nasta ay ku maaragtay aynu ka dhex arkayno ayaa ilaahay halkan horteenna u soo dhigay dacwaahum fiiha subxaanaka allaahuma wataxiyatuhum fiiha salaam wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi dad badhaadhay oo kala badbatay oo faraxsan erayadooda weeye oo mahadiyey camalkooda marka dacwaahum wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam halkaa wax takliif inaanay olin oo aakhiro marka la tago soon iyo salaad iyo wax dadkii lagu addoonsanayo oo xilaho u yaala iyo culays fuushanaya waxay iska ilaalinayaanba ma jiraba leanna u tacabkiibaa lasoo dhaafo wakhtigii raaxada la gaadhay ee la nasanayay laakiin wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam tasbiixda iyo xamdiga iyo ammaanta ilaahay ay ammaanayaan awliyada jannada uu ku casuumay mid afkooda ka soconaysa weeye sida neeftu uga soconaysoo kale iminka markaad neefsanayso dee miyaa wax dhiba kugu leedahay neeftanaa sii neefsanayseed soo celinaysa oksijiinta iyo kaas aad u qaadanayso ama isbedelaysa wax dhibaato iyo culays iyo xila ah kuguma hayso haddaad hadlaysa iyo haddaad aamusan tahayba waa isku mid marka iyagana tasbiixda iyo xamdiga iyo ammaanta ilaahay ay daldalayaan sida neeftaasunbay uga dhigantay dhib kuma hayso marka dacwaahum waa halkudhigooda ammaanta ilaahay ammaanayaan subxaanaka allahuma wey waa tasbiix tansiihan laka yaa allah ilaahay oo adaa xumaan ka hufan ilaahay oo maxaad ammaan yeelatay ila waa ismu masder sabaxa tasbiix buu noqon lahaa dabeedna taadii baa laga tegay markaa subxaana tansiihan laka yaa allah adigaa ceeb xumaan waxaan kuu qalbin intaba waad ka hufantay waa ammaantii ammaanaya wa taxiyatun fiiha salaam hadday iyagu isa salaamayaan hadday malaa'igta isa salaamayaan meeshu waa meel lagu faraxsan yahay eraygaasa ayaa ay isugu imanayaan salaam salaam baryadada laysbaryadinaya marka halkaa la laysu yimaado war aan ahayn bal iska warama maxaa lagu baryay waxaa maaha balaayooyinkii adduunyada ka turjumayan waxaasoo dhan war maxaa lagu baryay iyo ma lagu kaakaca iyo maxaa war jooga iyo maxaa la hayaa iyo warwar baa ka muuqdee waxaasoo dhan waxaasoo dhammi colmo galay mise waynu nadsannaybeeh ma la idhaga dhintay mise waynu nwada noollahaybeh ma gaajaysannahay mise waynu waxaynu afka gashannaabayhay warwarkii adduunyada ka muuqday ee amni xumo iyo asaaqa daciifa iyo wixii lahaa ayaa laga nastay oo markaa waxaa la isugu bushaareeyay in la nasto salaam salaam waa la nabadgalay wey waxaa la nabadgalay bahashii adduunyada ahayd wax alla wixii laga warwarsanaa mid halkan warwarla ku nool miyaad sheegaysa ka ugu maal badan iyo ka ugu madaxtinimo badan labada maanta ugu warwar badan wey iminka dowladaha waaweyn kuwa ugu madaxtinimada badan ee macnaha ugu sarreeya baan leenahay waa kuwa ugu warwarka badan hubaal wey madaxweynaha maraykankii ka warramayana waxay idhahdeen marka uu baxayo magaalada dhexdeeda ama wadanka dhexdiisaba afar boqoloo kun oo dollar baa ku baxa bay idhahdeen sii socodka iyo soo socodka macnaha amniga iyo dhaamajka iyo dhibaatada dhacaysa iyo orodka iyo shidaalka iyo intaa go-an baagiisa yaroo keliya maaha dabadiiya waxaa waa intaa ara meeshaa u baxayu ka baxay waaya warwarka u badan ninka u hayn badan unbuu haystaa laakiin halkaa salaam la nabadgel wey aayaddana qurina ma sheegaysa aayado badan baa sheegaya taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam maalinka ilaahay la kulmayaan taxiyadoodu isusalaamiday salaamayaan waa salaam ilaa qiilan salaaman salaama meesha wax kale lagama maqlaya aan salaaman salaaman aan salaamun qawlun qawlan min rabbi raxiim ah, saas wlmalaaikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum malaaigtiina intay albaab walba uga soo galaan ayay leeyihin salaamun calaykum war salaamtu qiimahaasay leedaho waa taxiyada iyo bariidada ahluljannaha halka dadka liitaa ay ku odhanayaan markaad tidhaahda assalaamu calaykum waa nabad bay ku odhanayaan assalaamu calaykum waa la iska fiican yahay kugu jawaabaya maxaa dhacay markaad tidhaahdo waa bariida carbeed buu ku leeyahay baryadada carabta baryadadeen waa taasaa teeniya buu ka odhanaya waa dadka qalbigu madoobaada wey wa dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hadalna halkaasaa ugu dambeeyey hadal uguma dambaynin maxaa soo socda iyo walaac iyo walbahaar iyo waleecaad ma leh lakin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilah alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wma kuna linahtadiya lowla an hadaana allah waar waynu dirqaynu ku baxsanay ilahay baa inoo baxay oo inasoo hanuuniyey walow yucajil allaahu linnaas marka adigu labadaa qolaad soo aragtay labadaa qolaad dadkii ay u qaybsameen qolana masiirkoodii kaasuu noqday qolana ilaahay muxuu qariyeyba waxba uma qarin dadki waxba uma qarinin subxaanahu watacaala walow yucajil allaahu linnaasi dadka hadduu ilaahay u dadejinayo ashara balaayada isticjaalahum bilkhayr siday khayrka u dadejistaan oo kale laqudiya ilayhim ajaluhum wakhtigooda waaba loo dhammayn lahaa fa nadaru waanu ka tegaynaa aladiina kuwii laa yarjuuna aan sugaynin liqaa'ana la kulanka iyaga fii duqyaanihim kibirkooda ayaanu kaga dhex tegaynaa yacmahuuna iyagoo ku wareersan waidaa masal insaano duru qofka markuu durigi iyo dhibaatadu ku habsato balaayadu markay qofka bani aadamka ku degto dacaana annaguna baryayaa buu ilaahay yidhi cid kale ma baryayo lijanbihi isagoo dhinaca u jiifuu ilaahay baryaya aw qaacidan isagoo fadhiyuu ilaahay baryaya aw qaa'iman isagoo taagan buu ilaahay baryaya si kastaba falammaa kashafna canhu durah markaanu qofka bani aadamkaa dhidhibaatada ka dulqaadna buu ilaahay mara ay istamara xumaantiisii buu iska sii wadayaa kaan lam yadcunaa baa la moodaa inaannu marnaba noogu yeedhanin ilaa durin masahu dhibaato taabatay ilaahayow iigu kaalayoo iga dulqaaday inaanu odhanbaaba la moodaaba midaan ilaahay baryin baa la moodaa kadaalika sidanoo kale zuyina lilmusrifiin xadgudbayaasha waxa loo qurxiyey maa kaanuu yacmaluuna camalka ay samaynayaan nin kastoo xadgudbaya wuu la wanaagsanyi sidaasaa ilaahay uu eedeeyey addoomaha iimaanla-aanta ku sugan ducadoodu waa shar camalkoodu waa shar garaadkoodu waa gaaban yahay markay ilaahay yaqaanaa waa markay dhiban yihiin intaasoo sifo labada aayadood ay sheegeen qofkaan iimaan lahayn baale ta u horaysa ma garanayaan xataa maslaxadooda mararka qaarkood bay dhacaysaa in intay xamili waayaan nolosha adduunyada naftooda iyo caruurtooda iyo xoolahooda iyo dadkoodaba ay habaaraan bal waayo qofku markuu naftiisa iyo caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo ummadiisa habaaro ee udhaa ilaahay ow balaayo nagu rid ilaahay aniga kawiga si waxa ku dhacay diiqad buu galay markaasuu xamili waayey markaasoo markaas taasi waxay sheegaysaa inaanu maslaxadiisaba garanayninba nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tan ka warramaya wuxuu yihi laa tadcuu calaa anfusikum laa tadcuu calaa awlaadikum laa tadcuu calaa amwaalikum laa tuwaafiquu min allahi saacatan fiiha ijaaba fayastajiiba lakum war ha habaarina buu nabigu naftiinna ubadkiinana ha habaarina maalkiinana ha habaarina si aydaan u waafaqin saacad ducada la aqbalayo dabeedna kow baa laydinkaga siin doonaa kow ayaa laydinkaga siin marka ilaahay wuxuu tilmaamay dadka inuu isagu dantooda iyo maslaxadooda hayo inaanay iyagu dooran karaynina isagu u doorayo markaasaa ilaahay uu sida markay khayrka baryayaan ilaahay uu markiiba ducada ugu dadajiyo markay sharka baryayaan hadduu ugu dadajin lahaa dee may kala hadheenba mid habaar ilaahay baryabuu markiiba u aqbali lahaa way maran lahay laakiin waxa dhacaysa marar badan oo balaayo ilaahay weydiistaan inaanu ka aqbalin markay khayr weydiistaan laakiin uu ka aqbalo marka ilaahay baa dantooda yaqaano isagaa u danaynaya walow yucajilu llaahu linnaasi shara hadduu sharka u dadejin lahaa isticjaalahum bilkhayr markay khayrka dadejistaan siduu ugu dadejiyo ducada hadduu kolkay ishabaaraanna habaarka jawaabtiisa ugu dadejin lahaa la qudiya ilayhim ajalum dee laga saari lahaa wakhtigoodaa dhammaan lahaaba wakhtigoodaba kawuu noqon laha laakiin labadaasuu ilahay u kala saaraa mar in badanoo iyo balaayo ilaahay baryeen baanu ka aqbalinba waanu ducadaa ka daaya aanu ka aqbalin in badanoo khayr ay baryeenna markiiba siiya waxaanu kaga tegaynaa kuwa aan rajaynayn aakhiro duqyaankooda iyagoo ku wareersan duqyaan waa kibir yacmahuunana indhalaa sidaa uu qur-aanku u sheegay baa nolosha iimaan laabuhu ay tahay qofkii kibir buu iskaga jiraa maalkiibuu ku kibray aqoontii ilaahay uu siiyey bay ku kibreen awooddii ilaahay uu siiyey bay ku kibreen haddii hormuud ay u noqdaanoo ummadaha ay ugu xoog bataan kibir bay ku jiraan waa kibir iyo indhala-aan la isu geeyey bal maxay la mid yihiin marka kibir loo geeyo indhala-aan labadaasoo la isla akhriyay dee waxa ay dhalayaan ummad la-aan bay dhalayaan ifsaad bay dhalayaan aakhire iyo adduunya la-aan bay dhalayaan ummadaha iimaan la-aanta ku sugan cid kastoo noloshooda diraasaysa waxay arkayaan kibir indhala-aan loo geeya inay ti ayadaa aad buu qur-aanku ugu celceliyaa cibaarada fii duqyaanihim yacmahuun duqyaankuna waa kibir camahuna waa indhala-aan waxay tilmaamaysaa laa yarjuuna liqaana macnaa waa dad aan indheer garad ahayn aqoonyahan maaha waa indhowgarad adduunyaday ugu kooban tahay awooddiisay ugu kooban tahay cid kale uma joojinayo ilaahna kama cabsanayo ummad kalena ixtiraami maayo xaqul insaan iyo xaqul aadami ma yaqaano waa kibriyayn dhalaan waa taa aynu arkayna caalamkii maanta isu dayaamay balaayiyo baas ee qofku odhanaya war t v-ga ma iska xidha oo idaacadda ma iska xidha oo ilaa ciilbaaba kugu dilaya duqyaankan iyo indhala-aantan la isu geeye natiijada ka soo baxday inay meel walba la waalatay waxa ilaahay uu tilmaamay subxaana gaaladu inay yaqaanaan ilaahay marka ay baahan yihiin waidaa masa al insaana dur dhibku kolku ku dhaco insaanka liita markaasunbay baryaan lijanbihi aw qaacidan aw qaa'ima qofku dee saddexdan xaalonbuu mid ku sugan yahay saddexdaa xaalo ayuunbuu mid un ku sugan yahay qofku <clears throat> waay marka ama dhinacu u jiifaa qofku ama wuu soo fadhiyaa ama wuu taaganyao socodka laftiisa dee waa qayb taagnaanahum markaa saddexda xaalaba ilaahayow ilaahayow ilaahayow ilaahay uu leeyahy waa ka aan dafirinbay xataa yaqaana waqhtigaasunbuu ilaahay yaqaanaa marka dhibka ka dulqaadana marra marra waxay sheegaysaa istamara bartiisiibuu ka wadayaa kaan lam yadcunaa ilaa durin mase waxaa la moodaa inaanu ilaahay inaanu noogu yeedhanin buu lahay dhibaato taabat marnaba inaanu ibaryin baad moodaa marnaba inaanu ictiraafin baad moodaa kii i yeedha ibaryayee baahnaa inaanu ahayn baad moodaaba musrifka shaqadiisu waa taa kadalika zuyina lilmusrifiina maa kaanuu yacmaluun laakiin qofka muminka ah sidaa maaha nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa wuxuu ku sharxayaa qofka mu'minka dhaqankiisa markaasaa wuxuu ihi cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr alla badanaa qofka mu'minka ahi noloshiisa iyo arrinkiisa iyo sirta nolosha sidii u fahmay noloshiisoo dham waa khayr arrinkiisoo dham waa khayr haddii dhibaata ay ku dhacdo wuu sabraayo khayr bewta waajirunbuu ka helaa oo ilaahay wuu baryayaa haddii uu barwaaqaysan yahayna wuu sabrayaa oo ilaahay buu ugu mahadnaqayaa oo markaana ilaahay wuu yaqaanaa macnaha ma aha markuu ilaahay markuu baahan yahay ilaahay uma badinayo markuu barwaaqaysan yahayna sidii bahalkii raahaa yidhi wax miyir qababa haddaad aragto sidaa gaalkuunba ah muminku ma aha walaysa dalika liaxadin ilaa lilmu'min arrintaa mu'minkuunbaa iska leh marka dabeedna maadaamuu sidaa nebigu u sharxay waxaad garanaysaa insaanka ilaahay sidan uu yeedeeyey waa iimaan laawaha musrifka ah ayaa ilahay uu ku eedeeyay ila qofka muminka ahay goor walba ilaahay buu yaqaanaa marka wuxu kordhaanba shalay maantuu isu eegaya markaasuu le alxamdu lilah kaa maan haynin caafimaadkan maan hayn cuudkan maan haynin caruurtan maan haynin nabadgelyadan maan hayn camalkan saalixa iyo cilmigan ii kordhay maan hayn ilaahw adaa mahadle ilaahw adaa mahadle ilaahw iga sii kordhay allahuma zidnii walaa tanqusnii ayuu leeyahay laakiin ma dafirsanoo meel kale kuma farul walaqad halaknaa waanu halaagnay buu ilaha yidhi alquruuna min qablikum ummado idinka horreeyay baanu halaagnay lamaa dalamuu kolkii ay heega goosteen kolkii ay xadhigga goosteen baanu halaagnay dulmi sameeyeen wa jaa-athum rusuluhum bilbayinaat rusushoodiina mucjisooyin bay ula yimaadeen wamaa kaanuu liyuminuun manay rumaynin wamaa kaanuu liyu'minuu may rumaynin ummadaha kadalika najzi lqowma almujrimiin qolo kastoo dembilayaala saasaanu abaalinaynaa buu ilaha yidhi uma jacalnaakum idinka waxaanu idinka dhignay ummadaha kadib khalaa'ifa fil ard kuwa dhulka wakiilla ku ah min bacdihim iyaga kadib linandura si aan u eegno kayfa tacmaluun bal waxaa shaqaysaan idina inaad ka raysaan iyo ka dartaan marka sidaasay tahay oo jaahiliyadii markuu ilaahay muuqaalkeedii soo tilmaamay siduu ilaahay ula dhaqmay buu xusay siduu ilaahay ula dhaqmay waxa weeye markuu rasuul soo diray ee uu manhaj u soo dejiyey ee uu doonay noloshoodii inuu saxo ilaahayba waxba ka dhagaysan waaya ilaan waxa ilaahay uu tilmaamay inuu ummada halaagay dulmi buu ku halaagay rusul baana u soo diray bayinaad bay u keeneen bayinaadku waa aayaadkii iyo mucjisaadkii manay rumaynin ilaahay inuu badbaadiyaabuu doonay laakiin iyaga halaaga doortay markaa siduu la dhaqmay waxa wey inu halaagay halaagaasaa meel u yaala waxa aayaddu ayna baraysaa sunnada adduunyadu inay tahay isdaba socod watilkal ayaamu nudaawilhaa bayna annaas maalin boqolaa jaaniska la siinayaoo haddii ummadahaasi ay ahaayeen kuwa halkaa ka dhacay oo qur-aankuu ka warramo taarikhdu ay ka warrantay waaqica laga arkayo uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi baa ilaahay marka kaaful khitaab mar walba wuxuu la hadlayaa qur-aanku waa qur-aan nool oo muxkamah oo ilaa qiyaamaha la tadbiiqinayo lagu camalfalayo mar walba uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi kuwa noolubay la hadlaysa nebi maxamed iyo qarnigii wakhtigaa la joogay way la hadlayaa kuwii ku dambeeyey waa la hadlayaa innagoo imika nool oo khalaa'i fil ard aayaddu way nala hadlaysa markaynu halkan ka tagnaynu wakhtigeenna qaadanana kuway nagu xigay la hadlaysa ilaa an yarisa allaahu larda waman calayha ilaa intuu adduunyadan ilaahay uu ka saaraya meesha dee kolba qoladii noolbuu khitaabku uma jacalnaakum u marka uma kuwaa kadib idinkaa maanta qaadanaya wakhtiga jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdi kuwa wakiila ilaahay dhulka kaga abaa tihiinoo ummadaha ka dambeeyey wakiiladaasina ma aha uun kuwa daldalaya ama waxay doonayaan yeelaya laakiin linandura kayfa tacmaluun tijaabay ku jiraan casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun nimankii faraacinada ahaabaa ayay ka cawdeen reer banu israiil waxay dhaaheen war wayna tumeen in badan bayna dhibeen war miyaanaa nuuxsanayninba waarin muusow intaad noo timi iyo ka horba waa nala dhibay markaasuu isaguna sunnada adduunyada u dhiiba wuxuu idhi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum waxaa xaqiiqaa ah inuu ilaahay kuwan meesha ka saari doono wayastakhlifakum fi lard idinkana uu madax idinka dhigi doono halkan kuwani maanta joogaan wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun dabeetana sidaa camal fashaan buu eegaya marka in dadku ah, inay yulquuna allawma calaa kayrihim cid kale in canaanta lagu tuuro maaha laakiin waa inay dadku waxa ay halkan u joogaanay ka xaqiijinayaan ilaahay uu ku adoonsada xilahe u yaala tujaaha anfusihim wa tujaaha umamihim wa tujaaha racayaahum marka loo eego naftiisiiyo cidduu ka mas-uulka yahay talow linandura kayfa tacmaluun nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixu muslim ku sugan wuxuu ku yidhi ina addunyaa xulwatun khadira wardadiioo baashan adduunyadu waa macaan waana cagaar macnaha kolkaad eegto qof waliba wixiisa uu cunayo way la macaan yihin marka uu wixiisa dhex mishaaxaya u eegeegayana lacagtiisa iyo daarihiisa iyo geeliisa iyo adhigiisa way la cagaaran wa ina allaha mustakhlifukum fiiha ilaahayna wuxuu idinka dhigay wakiilo kuwa kaga ah fa naadirun kayfa tacmaluun bal hadda waxaanu eegayaa waxaa camal fashaan inaa xilka ka soo baxdaan iyo in kale markaa nebigu waxau uhi fataqu dunyaa war bahashaa iska ilaaliya yaanay adhaxda idingoynina wataqu nisaa dumarkana ha ku ibtiloobina fa inna awala fitnati bani israa'iila kanat min annisaa waa dumarkiiyo sida xun loo isticmaalo dumarku marka si wanaagsan loola dhaqmo waa hooyo wanaagsan waa inan wanaagsan waa ori wanaagsan marka laakiin dee loo isticmaalo siday gaalada imika u isticmaalayaan waa dad loo adeegsado fasahaadinta caalamka allah subxaanahu wa tacaala